xataa yadkhuluu fi اlislaam nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu uhi khayru nnaasi linnaas dadka dadka ugu roone u khayr badan waxaa weye aladiina ya'tuuna bihim fi اsalaasil kuwa dadka ku keenahaya silsilado salaasil jamcu silsila waa xadhigga birta ee luqunta ama qoorta laiskugu xidho weeye fii acnaaqa iyagoo dhuumoqoortooda ay ku jiraan kurka ugu jiro xataa yadkhuluu ilaa ay galaan filislaami islaamka ay galaan yani maxaa laga jeedaa oo laga wadaa xadiidka waxaa laga wadaa muslimiinta waxaa ugu khayr badan dadka halgame ee jihaada gaaladana soo qabtay ee asri ku sameeya iyagoo maxaabiista keena maxaabiistii baa ilaahay subxaana wa tacaala waaga dambe islaamku u macaanaanaya way islaamayaan way islaamayaan islaam iyagoo marka qoorta xadhigga ugu jiro oo in la dilo ama la adoonsado ama mani iyo fidyo lagu sameeyo la doonayo eebay islaamayaan silsaladii soo qabashadeeda waxay saab ugu noqonaysaa inay marka janno galaan marka ruuxu wuxuu mooday inuu dhibkiisa yahay ama uu baabi'iisa yahay ayuuba ku baadbaadahayaaoo janno ku helahayaa wa canhu can inabi sal ly salam qaala cajib allahu ilaahay wuxuu la yaabaa min qowmin qolyo yadkhuluuna aljannata jannada ku gelahaya fi salaasili silsilado iyo xadhka iyagu jannada gelahaya rawaahuma albukhaari labada xadiid hore kan dambaba bukhaari baa warsha macnaahu labada xadiid waa isku macnee waxaa laga wadaa yusaruuna dadkaasi waa la soo qafaalan wayuqayaduuna waa la katiinadeen waa la xidhxidhi uma yuslimuuna kadib bay islaamayaan oo fayadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan soo qabashadii iyo xidhxidhidii baa sabab ooga ah meeqaa maxbuus iyo asiir muslimiintu soo qabteen xilligii nabi maxamed iyo xilligii khulafadaba uu sidaa ku islaamay marka xadigu iyo dagaalku danbuu dadka u yahay muslimiinta iyo kayrkoodba wacanhu can nabi sal slam qaala axabu lbilaadi ila allah wadamada ilahay ka ugu jecel yahay axabu lbilaad ee axabu lbiqac riwaayad kale xadiidka caddeeyey goobaha rabbi ugu jecel yahay masaajiduha waa meelaha lagu tukadae buyuudda ilaahay ah wa abqadu lbilaadi wa abqadu lbiqaaci goobaha iyo dhulka qaybihiisa meesha ilaahay ugu necab yahayna ilallah alla weyne xaggiisa aswaaquhaa meelaha suuqa weeye waa suuqin rawaahu muslim sababka suuqa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u necab yahay ama aan loo jeclaynna way caddaan doontaa amaa beydku iyo masaajidda ilaahay hadde waa goob ilaahay subxaanahu wa tacaala loo waqfay asaga lagu caabudo towxiid iyo wanaag lagu qabto xuma ka caagan ilaahay loogu dhowaado weeye amaa suuqu wuxuu eeday axaadiidan soo socotaa kutusaysa wa can salmaan alfarisi radi allahu tacaala canhu min qowlihi asaga hadalkiisa oo mawquufa salmaan alfarisi wuxuu odhan jiray laa takuunanna ha noqonin iyo ragga taabiciinta wuxuu ku odhan jiray laa takuunanna ha in istatacta haddaad awoodo awala man yadkhulu suuqa qofka u horeeya suuqa gala ha noqonin haddaad awoodo suuqa ruuxa u ku kal ee dhex istaaga ha noqon walaa man yakhruju minha dadka ka soo baxaya ka u dambeeyana ha noqon fa fainahaa suuqu macrakatu shayaan shayaan meeshuu ku dagaalamo wey dadka uu ku aafeeyo ee beenta lagu sheego ee ribada lagu bannaysto ee lagu dambaabo ee lagu xadgudbo ee ilaahay been loogu dhaarto waa meel dhib badan wa biha suuqana ayuu yansibu raayatahu calankiisa ka qotomiyaa meeshuuba shaydaan ka taliyo ee bandiriddiisu ka aloosan tahay ee kursigu u yaalaba waa suuqe axadka u dambeeyana ha noqonin ee ka soo baxa axad ka horeeya galana noqon lagaaga horeeyo idan balay laguma dambeeyo loomana hor arkaan la yidhi sidaas wey rawaahu muslim wa rawaahu اlbarqaaniyu abu bakr albarqaani baa xadiidka wariya fii saxiixihi aljamcu bayna saxiixayn buu leeyahay mustakhraj cala saxiixayn oo aad u badan buu leeyahay can salmaan alfarisi buu ka wariya qaala qaala rasul ll sl takun ha idan xadiidka mawquufka ahaa cinda muslim asagoo mawquufa uu ku wariyey alimaam muslim abubakr albarqaani asagoo marfuucu wariya idan hadalkii nebi maxamed buu saxaabigu ka fatwo ahaan u sheegay marna uu rafciyey uun intaa wey laa takun ha noqonin salmaanow man yadkhulu suuqa axadka u horreeya suuqa galiya sayladda walaa aakhira man yakhruju minha dadka ka ka u dambeeyana noqon fa biha cafan fiiha am fi suuqi suuqa gudihiisa ayuu baada shayaanu shayaanku kuma dhigtaa baada waa min atabyiidi wاlbayd marka waa ukun weeye halkaasu ku ukuma dhalaa oo wa wafaraka ukuntana uu ku dilacsadaa tafriiqu waa marka ukuntu intay sirkeedu dhammaado qolobtu ay dilaacdo heshiimeshiimida ka baxdo ay ilmuhu kasoo soo baxaan la fiiha baada shayddaanu shayddaanku suuqu ku ukuma dhalaa oo ukumihiisa dhigtaa wa faraha ukumana ku dilaacsadaa oo ku kacsadaa halkaas wax howshiisa ku korsadaa waxaa laga wadaa meeshu waa xero shaydaan maxayna xero shaydaan u noqotay dembigaa ku badan xumahaa ku badan khayaanadaa ku badan dhagartaa ku badan daraagiskaa lagu iibiyaa khamraa lagu iibiyaa xumaa lagu iibiyaa riboo dhan waa meel aafa meeshu gashay marka aadna isku ilaali kana shaqayso laakiin ruuxa u horeeya galan ha noqon ruuxa u dambeeya ka soo noqon can caasim alaxwal caasim bn sulayman alaxwal can cabdillahi bni sarjisa radia allahu tacaala qaal qultu lirasuuli illah rasuulka waxaan ku idhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow hafar allahu laka allaha kuu dembi dhaafaan idhi ba rasuulka ilah ku idhi qaala subaan wuxuu idhi aduguna allah kuu dembi dhaafo way u gashay marka cabdulahi ah, bnu sarjis marbaaduu nabigu u duxeeyey wuxuu raadan haye wey qaala caasim wuxuu yidhi nabigu waa inoo duceeyey kulligeenba ruuxuusan u ducaynin ma jiro malaa'igtu waa inoo ducaysay nebiyullaahi ibraahim baa inoo duceeyey nebi nuux baa inoo duceeyey suubanha inoo duceeyey waynu tilmaami doonnaa in sha allah caasim alaxwal wuxuu yidhi oo xadiidka ka qaadanaya saxaabiga cabdullahi bnu sarjis ah faqultu lahu waxaan ku idhi saxaabigii xadiidka ii tabna cbdullah bnu sarjis istakfara laka rasuulullah rasuulka ilaah miyaa dembidhaaf rabbi ku weydiiyey cabdullaahiyow nabiga ilaahay miyaa ku yidhi hafar allaahu laka qaala nacam buu idhi haa wuu ii duceeyey nabigu walaka adigana wuu kuu duceey caasim adiga caasimana wuu kuu duceeyey uma tala wuxuu akhriyey saxaabigii hadihi اlaaya aayaddan uu akhriyey saxaabigii cabdullah bn sajid fiqiga saxaabaday kutusaysaa wاstaqfir lidambika walilmu'miniina wاlmu'minaat rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya muxuu saxaabigu ka wadaa wuxuu ka wadaa ilaahay subxaanaه wa tacaala nabigiisaba wuxuu amray faclam annahu laa ilaaha ila اllah wاstaqfir lidambika lagu yidhi walilmu'miniina wاlmu'minaat inta ku rumaysaee labka iyo inta ku rumaysaee dhadigaana dembidhaafa ah lagu weydii baa suuban ah lagu yidhi amarkaa rabbigay nabigu wuu fuliyey wey mar haddaad caasimu muslim tahay intaanadii nabiga soo gaadhay iyo inta ilaa qiyaami saaca iman doontaba nabigu waa u duceeyey dembidhaafna rabbi waa u weydiiyey maxaa yeelay ilaahay baa amray subxaanahu wa tacala nabiga amarka nabiguna inuu fuliyo waa wax la hubo nabigu waa hubaal inuu amarkaa fuliyey oo uu yidhi allahuma kfir lilmuminiina wاlmu'minaat iyo wixii la halmaala rabi kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniin yowma yaquumu اlxisaab ambiyaa odhan jirtay keligii ma ah idan cumuumkaas almu'miniina wاlmu'minaat ku jira iyo amarka nabiga la faray inuu fuliyey buu saxaabigu inoo sheegayaa caasimnaha de waa muslimiintu ka mid yahay sidaas wuxuu u leeyahay nabiga dembi dhaaf rabbi wuu ku weydiiyey marka ha la ogaada marka ambiyada malaa'igta rususha ayaa naxariista laga barta dadka muslimiinta inaad u danqato oo dembidhaaf rabi u weydiiso ood wanaaggooda jeclaato wixii aad awoodee tabarta aad la qaban karto yaa la doonaya malaa'igta aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bih e maxaa daba yaalla wayastakfiruuna liladiina aamanuu ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة وعلما فاغفر للذين تابوا taabوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم مaلaئgت baa inoo ducaynayso xملة الcرش الذيina يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آamنوا قف kastooo mسلiم oo nabiga raaco rumeeyey maalinkii nabiga la soo diray ilaa adduunka laga rogayo oo muminiintu ay ka dhammaanhayaan duca malaageed buu qabaa dembidhaafkaasa ilaah inoo weydiiyeen nebiyullaahi nuux baa ilaah inoo bariyey rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'miniina wاlmu'minaat rabbi ikfir ilaahu aniga ii dhaaf waliwaalidaya labadii dhashay u dhaaf waliman dakhala beyti gurigay qofkii soo galay islaame u dhaaf ama gurigayga khaaska ama kacaamka walilmuminiina wlmuminaat waa duca nabi nabiylahi nuuxuna ummadoo dhan buu u duceey wixii islaana nabiyulaahi ibraahim abutawxiid suuratu ibraahim iisoo qabto mise xijri bay ahayd rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu اlxisaab nebi maxamedna wاstakfir lidembika walilmu'miniina wاlmu'minaat idan malaa'igta naxariista laga bartaa oo nebi nuux baa laga bartaa oo nebiyulaahi ibraahim baa laga bartaa oo khaatamu اlambiyaai wاlmursaliin oo muxameda laga bartaa markaad gacmaha taagaysa keligaanu isku koobine muslimiintu meel kastay ku dhiban yihiin dembidhaaf u weydii oo ilaahay u bari oo naxariis ilaahay oga bari qalbi iyo qaalaba u naxariiso saasaa la doonaya ruuxa muslimka laga doonaya rawaahu muslim can abi mascuudin alansaari qaala qaala qaala nebi sal slam ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اlأuulى ida lam tastaxyi fasnac maa shiئta rawahu اlbukhaari ina mima adraka annaasu dadku waxay soo haleeleen ay xifdiyeen ay qabteen ay qaayibeen waxaa ka mida oo min kalaami اnubuwati اluulaa nabinimadii hore hadalkeedii iyo xikmadeedii ah idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonaynin fasnac maa shita waxaa doonta samee heshadku hadduu kaa dhammaado waxaa doontaad samayn weeye macnaheedu waa goodi icmaluu maa shitum oo kale la mid tahay sida raajixa loo badan yahay ruux hadduu xishoodku ka idlaado xishoodku ka dhammaado wuxuu doonuu sameeyaa dameer iyo dugaag buu noqdaa wuxuu ka sariigan ma jiro macnahaasa laga wadaaye ma aha in laguu fasaxahayo haddana fiqiga kale kala baxeen waxay weeye shayga aad samaynaysa ad ku dhaqaaqayso afyi adin waxaad samaynayso fiiri haddii aad ka yar xishoona amaa lagugu arkaa aad is leedahay ha u dhowaanin haddii shaygaa in lagugu arki iyo inaan lagugu arkin ay kuu simantoon wax laga khajila uusan ahaynna samee wey oo waaba xugum ah si wax walbood samaynayso muslimow ka fiirso wax laga khajila hadduu yahay ama dadka qaarkii inay kugu arkaan aad dhibsanayso alle iska badaaye haddaad uun bini aadan ka shirixsanood xuun ka xishoon meeshaa farbaa ku gudane waxaa ka fogow weye farbaa ku gudan iskaga fogow haddii aadan shay iska caada u yaho baraadli aad u samayn karto haddii wadaad kugu arkay haddii waal kugu arkay haddii waalid kugu arkaba aan dhib loo arkaynin samee wey idan shaygaad ku dhaqaaqi waxay ku xidhan tahay shay laga sirrigtay hadduu yahay sirya saaq midna ha waxaan laga sariganayna hadduu yahay siryasaaqna waa kuu fasaxan yahay waadna halkaasay kala baxeen laakiin macnaha horaa loo badan yahay almuhim xishoodku asagaa iimaana xishoodkuna waa xumahu laga sarigto wanaagga oo la beegsado la raadiyo weeyaan yacni shaygaa wuxuu nabigu inoo sheegay xishoodku inuu qiime iyo qaayalehe shareecada min abina aadam ilaa qiyaami saaca waa shay qiimo badan oo ambiyadoo dhanba isku raaceen waa aslu diin waa aslu min usuuli اddiin اlkuliya waxyaabaha waaweyn ee ambiyadu ay wadaageen diimahoodu xishoodkaa ka mid ah mar walba wuu ammaanaa waa wanaagsan yahay waana dhaxalkii ambiyada laga helay wixii marba haddaadan xishoonaynin haddii adugu galow lagu daayo gafuur dhaaf weeye وعن بن مسعوud رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل صلى اه عليه وسلم أول ma يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أول ma يقضى بين الناس شayga u horeeya dadka lagu kala xukume lagu kala baxsho yowma alqiyaamati maalinka aakhara waxaa weye fi dimaai dhiigaga wixii dhiigga la kala daadshay wixii la isdilay wixii laf la isjabiyey cirdiga muslimiinta iyo dhiigooda wixii dhibad u geysatay baa xukunka u horeeya ah wixii dadka dhexdooda ku saabsan weeye adiga waxa kugu saabsanna oo waajibaadkaadaana waa salaada xagga ikhlaaskaada iyo sidqigaada marka loo laabtana waa masalatu alikhlaas sidqu maca mujaahidkii muraa'iga ahaa deeqsigii muraa'iga ahaa caalimkii muraa'iga wuxuu ku dhacay dadka u horreeya naarta lagu shidahaya inay yihiin ayagana loo hor xisaabin doono marka howluhu ay kala duwan yihiin adiya alla wixii u dhaxeeya salaadaada iyo daacadnimadkaada u horreeya wax lagugu xisaabo xuquuqda bini aadamkana iyo cirdiga ugu horeeya muttafaqun calayh marka xadgudubka iska ilaaliya baryahan dambe social media balaayo la bartay iyo xadgudubku meel kasta taagan yahay can caaisha radi allahu tacaala canha qaalad hooyadan waxay tihi qaala rasuulu lahi sal slm khuliqat ilmalaa'ikatu buu nabigu yidhi malaaika waxaa laga abuuray min nuurin iftiin iyo ilays baa laga abuuray wa khuliqa aljaanu ay aljinnu jinkana waxaa laga abuuray min maarijin olol baa laga abuuroo min naarin dab ka ahaaday maarijku waa ololka cad iyo qiiqu markay isgalaan oo dabku si adag u ololahayo ayaa maarijka la yidhaahdaa waa lahab waa olol uu ku dheehan yahay qiiq iyo madow wata wa khuliqa aljaanu khayrdarida dab baa laga keenay sidiisuba dab weliba saafi hadduu noqon waba baa ka sohari lahay waa dab qiiq ku milan yahay iyo madow iyo catir ku milantahay min maarijin olol madow laga abuurao min naarin dab ka ahaaday aad idan shaydaan iyo jin waa gooni malaa'igtuna nuur iyo iftiin baa laga abuura wakhuliqa aadamu aabbihiin aadamna waxaa laga abuuray mima wusifa lakum waxaada laydin tilmaamay oo qur-aanka laydinku tilmaamay caraa laga abuuray kadibna biyo iyo intii lagu qaso dhooba noqotay jalay isu badashay marka dambena naf la geli rawaahu muslim idan usuushii bini aadamka iyo makhluuqaadka qaybo ka mida ah laguu sheegay wixii jin ah dab ka soo jeedaan wixii malaa'iga nuur bay ka soo jeedaan wixii bashar iyo bini aadam ah care iyo ciid bay ka soo jeedaan markii dambena tarankoodi biyaa loo bedelay oo wakaa ay ka tarmaan rag iyo dumar isku tegay ukun iyo biyo laysku milay canha radi allahu tacala canha qaalat idan marka warka eh, darwiin nadariyadiisi iyo bakhtigiisii iskuulaadka laydinku dhigi jiray kuwa soomaaliya kuwa halkan carruurta lagu lugay waa gaalnimo waa diin la'aan dadku asal halkaasuu ka yimid sidii loo socday waaaluma la soo maray lumaa socotay daanyaray noqotay daanyaribaa socday gorilana noqday iyo mmaa la odhanay mxuaha shambazi sidii loo dad baad noqoteen waxaas war gaala weeye kitaabka rabbiga bay khilaafsan tahay sunnada nabiga ay khilaafsan tahay ijmaacu ahli lislaam bay khilaafsan tahay ninka lagu arko degalkaa laga ridahayaa ma aha inuu adduunka ku noolaado ma astaahilo waa fadaro wuu fadaroobay xubin khariban weeye waa hule waa in la gooyo farta hadday dhakhaatiirtu u waayaan xal maxay sameeyaan jir ay aafaynayso way la kacahayaan intoo dhan baa khatar noqotay intayn kelyaha u dhicin iyo sanbabada ayaday la kacahayaan bini aadamkuna waa sidaasoo kale kii aafooba intuusan ummadda aafaynin waxaa loo dirhayaa meelihii bini lagu asturi jiray waa haddii tabar loo helo وcanha radi allahu tacala canha qaalat kaana khulqu nabiy اllah nabi maxamed dhaqankiisu wuxuu aya dabeecadiisu alqur'an kitaabka qur'aanka rawaahu muslim fii jumlati xadiiثin طawiil xadiid dheer duuduubkii baan ka soo qaaday buu imaamku ku leeyahay intaana naga khusays nabi maxamed dhaqankiisi miyaa dooni hooyadan baa in badan la weydiy caaisha la weydiye nabi maxamed dhaqankiisi noo tilmaam bay saxaabo badan taabiciin fara badan odhan jireen oo rag yaryaraa ah saxaabad yaryaraa ah kaana khuluquhu اlqur'an kitabka qur'anka ma taqaan ahaa qur-aanka wuxuu sheegaybu nabigu ahaa wixii ilaahay ka hadhayidin waa ka fogaaday wixii wanaaga ee dhaqana ee gobanimaha ee quraanku aanku tilmaamn uu ku dhaqmi jiray sidaasuu nabigu ahaa qur-aan socduu ah xagga dhaqanka idan waa tilmaan nabi maxamed la tilmaamo ruuxu ugu tilmaamay ogaa way caaisha leannu nabigu xogtiisa axad caaisha ka yaqaanay ma jiro waagi dambe macalin arday waliba macalinkiisa meelunbay oga ekaadaayo weeye caaisha nebi maxamed dhaqankiisiibay yeelatay dhan walba deeqsinimadii dulqaadkii cilmigii dadnimadii caaisha waxay isu bedeshay suuro matalaysa nebi maxamed dhaqankiisa wax badan oo ka ah wa canha qaalat qaala rasul la sal ly slam man axaba idinkuna haddaad tihiin muslimiinood leedi nabi maxamed baanu jecelnahay oon raacnay oon jamannay waa in dhaqankiisa laydinku arko man axaba liqaa allah ilaahay la kulankiisa axadkii jeclaada axab allahu liqa waa markay naftu baxayso markay naftu kaa dareeraysa ee adduunyo warkeedu soo idlaado aakharna u jahaysato lagu dul fadhiyo baashu lugaha soo gaadho xilligaasaa la kala bixi ninkii ilaahay agtiisa wax dhigtayna alluu isku hallayno inay ka dareerto jeclaanba oo dhibka adduunka u dhaafo aakharna wixii ilahay u talagalee wanaaga uu la kulmo ninkii isku ogoma xumaanna waxaa weeye geeridu aad uga cabsan mar jaanis ma lagu siiyo dib ma laguu celiyo nafbaxaalkuu diidaya hawshu waa hawl adag wey man axaba liqaaءa allahi axab allahu liqaa'ah ilaahayna waa jeclaanay waman kariha liqaaءa allah ilaahay la kulankiisa ruuxii kohdee dhibsadana cinda almowt weeye wاlاxtidaar kariha allahu liqaa'ah faqult bacdu ahli siyar wاlmaghaazi kutub tafsiir waxay sheegeen sanad sugan ma arag laakiin waa qiso la soo guriyo cajiiba nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markii malakumowd nafta uu ka qaadayey oo uu soo degay ilan malakumowd wixii ka horeeyey xilligii nebi ibraahim ilaa nebiyullaahi muusa si toos u iman jiray idinkaa laydiin asture mooyee wuu soo degahayaa xisaabta soo wareeji buu ku leeya waas arkaysaan malakumowd hawsha hadda laydin astuure laydinka gurahay idinkuan arkayne ma ahayne ka fool ka fool baa laisu arki jiray maxaad ahayd wadaadow waa nin quruxsan baad tahay quruxa daqiiqadaa kugu dhiman intaan kaa jiidi lahaa baasha saasay iska ahayd wax laisu qarinay ma jirin nabilaahi ibraahim buu marka malkumowd xilligiisii markii la gaar buu soo degay waa yimid wuxuu idhi ibraahim alkhaliilow waxaan u imid maanta inaan la wareega naftaada aan kaa qaado markaasuu yidhi malkumowdow ma aragtay wahal alkhaliilu yumiitu khaliilahu buu idhi ilaahay subxaanah wa tacaala khaliil bu iga dhigta anna khaliilkiisi baan ahay gacalku gacalkii nafta ma ka qaadaaba ma dilaa buu idhi su-aal adag buu ibraahim weydiiyey malakulmowd waa malag haddee amar ku socda ilaahay buu la hadlay ilahay wuxuu idhi addoonkaadii sidaasuu yidhi maxaan kaga jawaabaa waxaad ku dhahdaa baa la yidhi mataa ra'ayta khaliila yakrahu liqa'a khaliilihi ibraahim waxaad ku tidhaahdaa goormaad aragtay saaxiib saaxiibkii nacab la kulmo wuday wudaygii nacab arko goormaad aragtay soo khaliiluraxmaan ma tid maxaad u kohonaysaa inaad u timaaddo khaliilkaadi oo wudaygaada oo alla ah wa tacaala ibraahim wuxuu idhi alaana barix alkhafa ibraahim warku hadduu caddaaday iga dareeri buui diyaar baana markaa waan cusubaaye intaan baan raadinhaye meeshaan ku socdo waxa iga horeeya inaan qooraansanaan rabay haddaad sirtay siisay iga dareeri nafs shilqadiya man axaba liqaءa allahi axab allahu liqaa'ah waxayna ku xidhan tahay isku halayntaadu huruur yayn kaa noqonayn rasiidka aad dhigatay maqaxi haddaad tagto waxaad waxu cune waxu dalban kolba boorsadaada waxa ku jira ma tamise maa jeebkaadaad ku xisaabtami haddaad shan boqoloo shilin wadato maqaaxi culusna fadhiiso waxaad leedahay koob shaahu isturunga iyo xabad madhaasi ah ma tamise maa hadday labadoo kun kuu gaadhsan tahayna haaf bariis iyo waxaad dalbanaysaa iyo koob caana iyo iyo jab cad hiilib isku dayaysaa nin walba wuxuu ku xisaabtamahayaa jeebkiisa isku halaynta aakharana waxay ku xidhan tahay waa iska warqabnaay nin walba wuxuu isleeyahay waad hormarsatayo waa laga aqbalay gabadhi gonfidoo loo dhiibee la yidhi jeex masaajidka waxay tiri iga hooyay tiri isma hube isma hube soomaalida dhaqan waxay u lahaayeen masaajidka inuusan jeexin asaaskiisa uusan dilaacinin qof aan weligii zinaysanin bay raadin jireen weligii aan zinaysanin macsiyaynin soo ardaalaynin soo dhallinyaraynin meelaha soo boodboodin qolyaha soomaalida marka waxay damceen inay masaajid ay jeexdaan meel tuulo ah raggii baa la dhex maray nin ishubo masaajidka jaxaa laga waayay haweenkii baa waxaa leey haweenkii hebla hebla ugu roone wadaaddi hebla ah isla markaa uun salaada bilowdoo iska wardido ahlo khayra waagaan wax badan lahaynin ba iska ahay waad garanaysaan iska tusbax weyn yaa la bal heblaay adaa reerka ugu roone gonfid baa loo dhiibay meesha bay timid way tuurta wax isma hubi waxay tiri cid kale bal u dhiiba almihim waxaa weeye isku hadlayntaadu aad isku hadlayn ilaahay waxay ku xidhan tahay waxa aad is leedahay waad horumarsatay jaanis baad haysataan intaad kaftanka ka baxdaan iyo qosalka jaaniska haddaad haysataan ka faa'iidaysta nabigu wuxuu yhi alayh salaat wasalaam laysa caafan faqultu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow saxaabigu caysho caysho waxay tidhi nabi allow akraahiyat اlmowti fakullunaa nakrahu اlmowt bay tidhi waxay u qaaatay ilaahay ninkii la kulankiisa dhibsada allana wuu dhibsanaya ninka kulanka alla jeclaan allana wuu jeclaanayaa xubigaan iyo karaahadan tii abeeciga ahaydee hariisiga ahayd inay taa ma aha ruux walba oo muslim iyo khayru muslimba geerida waa la dhibsanayaa waa khoofkan waa khoof dabiici ah ambiyadaa naxda awliyadaa ayaa xoogow farga naxda hawshaa badan tahay fawjasa fii nafsihi khiifata mus khoofka ah iyo xoogow didmada naftu ay didayso ee ilaahay nagu abuuray lagama hadlaayo waxaa laga hadlahayaa midda ikhtiyaariga ee ku dhisan asaas aada hormarsatay ama xumaana ama samaana waxaydnabaa low akaraahiyat lmowti mageerida dhibsigeeda iyo nacbaysigeeda laga hadlahayaa fakullunaa nakrahu lmowt nabi allow nin walba geeri waa necab yahay qaana laysa kada sidaa ma aha walaakina almu'mina ruuxa mu'minka idaa bushira marka loogu bishaaray biraxmat illaahi wa ridwaanihi goorma loogu bishaaray waa cinda almowt markuu dhimanayo ilaahay naxariisiiyo rilihiisa marka loogu bishaareeyo iyo wajanati jannada ilaahay axaba liqaa allah ilahay la kulankiisoo jeclaanaya naftu inay ka dareertuu jeclaanaya fa axab allahu liqaa'ah ilaahayna wuxuu jeclaan inuu la kulmo addoonkiisaa caabuday ee wanaagsanaa ee fiicnaa wa ina alkaafira gaalkuna idaa bushira marka loogu bishaaray malaa'ikatu alcadaab ay ugu bishaarayso bicadaab illaahi ilaahay cadaabkiisa iyo wasakhatii cadhadiisii kariha wuxuu koonayaa liqaa allahi ilahay la kulankiisu nafta inay ka dareerto koonaya wa kariha allahu liqaa'ah ilaahayna wuxuu dhibsanaya oo nacahaya asaga la kulankiisa ila nin axad liita weeye rawaahu muslim idan wlbidaaya tadullu cala anihaaya weeye sadaqadan cuni doodo saansaankadan gartaa weeye marka nin walba meeshuu ku dambayn waxaa laga garanayaa camalkiisa nabigaa inoo sheegay icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lah dadaala nin walba wuxuu ku biyo shuban wixii qalinka ugu dhacay shaqi iyo saciid ku duunaha ahaado can ummi lmini safiya bintu xuyay radia allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi safiya oo sanadkii toddobaad nabigu u guursaday sanadkii kontonaadee hijrada inay dhimatay aad bay u cumriday sanadkii kontonaadee hijrada ayay geeriyootay qaalad waxay tihi kaana nabigu wuxuu ahaa muctakifan mid kunagi masaajidka ku ictikaafay oo ku nagaaday oo ilaahay ku caabuday bil ramadaan bay ahayd inuu ramadaankii u dambeeyey nabigu uu soomay ahaa baana la tilmaamay fa aataytuhu nabigaan u imin bay tiri safiyu azuuruhu leyl habeennimo booqanaya riwaayadka xadiidka caddeeye keligeed maysan ahayn dumarka nebi maxamed oo dhan ba habeenkaa u yimid nabiga soo booqday cabaar bay la joogeen mid walba danteedii bay ka hadashay nabigu cabaar u sheekeeyey kadib way dareereen intooda kale guryahoodu masaajidka afaafkiisay ku yaaleen masaajidkii daris la sida gurigan idinku dhogeeyon kaley ahaayeen kulligoodba laakiin safiya waxay deganayd meel xoogow ka durugsan masaajidka una muuqata bay deganayd oon ka fogayn sida gurigaasoo kale yay jirtay ridda guriga ku yaalla biimiu ahaa oo kaley jirtay ayadaa marka markay dabcan inay la kacdo oy raacduu nabigu yidhi suka adagu ka hadh xaabn xajar wuxuu keen riwaaya tilmaamaya ayadoo marka hore inay soo daahday oo aysan haweenka la ka soo yardaahday nabigu marka wuxuu rabaa cadaalad darteed inay ayadna la joogto oo u sheekeeyo intii ay dumarka kale ka soo horreeyeen halkaasay hawshu maraysa idinku markaa xisaabihi kaleo dhan baad iyaad ku eexanaysan wax kale iska daayay faataytu azuuruhu leylan habeennimaanoo booqan hayaan u imid faxadatuhu waan u sheekay nabiga waa la haasaawo uma qumtu waan istaagay lianqaliba saan u laabtan guriga ugu gadoomo faqaama macii nabi maxamed baa ila istaagay liyaqlibanii isu ii sugootiyo guriga iigu simo xilligu nabigu istaagayo waa lixdaniyo dhowr jir wey waa waayiil waa oday nabigu calayh isalaatu wasalaam safiyana waa gabadhan labaatan gaadhin yar wey nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo afartan jira rasuul laga dhigoo la diray saddexiyo toban sanouna ummadda diinka ugu yeedhaya isagoo maka jooga meeqajir buu ah markuu soo jirooday konton iyo saddex toddoba sano khaybara ku dar lixdan jir asagoo uu guursaday he safiyo sanadkii u dambaysay baynu nabigu uu ictikaafay xilligan hadda ka hadlayso waa lixdan iyo laba jir marka ama lixdan iyo ko nabigu jira waa yeel oday wey wuxuu sugotinaya waa maxaa gabadh yar weeye waa gabadh gabadh yar wey oo gurigeedana u muuqdo masaajidka haweenku haddaad weyn tahay haddaad yar tahayba ixtiraam iyo qadarin bay kaa rabaan adugu gabadh yar baa toor iska soco <clears throat> tusbix baan sii wadanhayaa ma wanaagsano xooguu quursi bay u daraabid bay u hadday yartahay iyo hadday weyn tahayba xaqi bay kugu leedahay adaa weligeediia adaa zawjkeediia adaa gacalkeediia adaa odaygeedii ah waa inaad u muujiso ixtiraam iyo qadarin baa labada ruux xukuda joogaan qadarin iyo ixtiraam in la ammaanana waa rabaan in la qadarina waa rabaan inta aad rabtaanna dumarku way rabaan la socda hadda ma nabi ka fiican tihiin xagga dumarka wanaajintooda lixdan jir ictikaafahay oo habeennimo jooga gabadhiisoo soo booqotayba nabiga sogootanaya kacay masaajidka ka baxay iridiisii istaagay ila gurigeed uu ku simay saasaa laydinka doonaya fa mara rajulaani laba nin baa soo maro meel ansaari ansaar baa nabiga ku soo baxay isagoo safiya la socda dumar kalena ay tageen alimaam eh, calaawdiin bni cataar fii sharxi اlcumda wuxuu ku sheegay inay labadaa nin ahaayeen usayd bni xabaad ibnu bashirin xaafidkuna wuxuu yii riwaayo caddayse ma arage sheekha unbaa ku ijtihaaday labadaa saxaabi laba noo ansaareed baa nabiga soo maray falamaa ra'aya annabiya nabigoo la socda haweenay markay arkeen asracaa tilaabadii bay boobeen waa degdegeen faqaala sal l sl nabig wuxuu yidhi calaa risli war tartiibtiin war kaadsada tartiib bal riwaayo waxay sheegaysaa inay noqdeen oy dib u noqdeen marka nabigu haweeney la socdo arkeen nabiga inuu arko uu ka khajalo ka baqeen bay dib u noqdeen dib bay tilaabada u boodeen ama horey u baxeen innahaa safiyatu bintu xuyay waa safiya bintu xuyay xaaskaygii weeye aafo kale ma jirtee aayar iska socdo tartiibsada fa qaala waxay dhaheen subxaana allah allah allah ceeb ka hufane ma adaan ku ma adaan xubaan kugu tuhmaynaa riwaayo kale wa kabura calayhima eraygaasaa ku cuslaaday uu nabigu yidhi tartiib u socda waa xaaskaygi waxay la socotee wa fii riwaaya yaa rasuul allah yaa rasuul allah hal nadunnu bika ilaa khayra nabi allo waxaan khayr ahayn miyaan kaa filaynaa ama aan kugu tuhmaynaa maxaad saa noo jidhi nabi allow faqaala nabigu wuxuu idhi ina shayaana maya xumaan idinkuma ogiye ina shayaana yajri min ibni aadama majra dam shayaanku wuxuu qulqulaa ama xulaa xagga biniaadanka xaggiisa dhiiggu xiiduhu maruu xulay bacana wuxuu u jeedaa shayaanku aad bay ugu sahlaanta dadka inuu aafeeyo qalbigooda uu xumaan ku tuuro shiki geliyo tuume aad qaadaan wainii khashiitu anna waxaan ka baqay an yaqdifa inuu tuuro fii quluubikima uu ku gano sharan tuhmo aw masaqaana wuxuu hi shayan wuxuun tuhmo ah nabigu xumaan lagu tuhmana gaalnimo wey nabigu wuxuu markuu xadidka sharxayay xaafidkun wuu soo guuriyey muslimiintu waxay ku ijmaaceen nebi maxamedoo oo xun loo qaado waa gaalnimo isaa'atu danni birasuuli illaahi waa kufrun biijmac اlmuslimiin nebi maxamedoo malaha loo xumeeyo oo mala loo qaado oo la tuhmo oo xumaan lagu tuhmo iyo khiyaano waa gaalnimo nabigu marka ayagu ka gaaray intii shaydaan qalbiga wax ku tuuri lahaa ayu nabigu uhi maya waa xaaskaygii istartiibiya muttafaqun calay majliskii ibnu cuyeyne oo la fadhiyaa ibnu wuxuu hi xadiidkan iima caddo shaafici fadhiya wuxuu waa uu cad yahayo nabigu ayagu u baqay isagoo suma baqina ayagu u baqay maxaa yeelay hadday nabiga tumo iyo malaxun u qaadaan waa ku gaaloobayaan ruuxa muslimkana waxaa oo saaran rasuulka iyo muslimiintaba in dadka muslimiinta ay ka ilaaliyaan waxa dhibaato u keeni kara ama ay naar ku geli karaan adiika maaani badan baa ku jira macaani badan baa ku jiro ruuxa muctakifka ah ee ictikaafaya danihiisa khaaska ah inuu u yar daqaqami karo in la booqan karo in xaaskiisa gubsaadkiisa ugu iman karo in la sheekaysto oo dumarka loo sheekeeyo xataa fi lmasjidi hadday kugu soo booqdaan sheekaan muslimiinta kale dhibayni inay diintay cibaado tahay oy wanaagsan tahay waxaa kaloo ku jira weliba waxay dheen culimadu waa laazim kulligood oo isku raacayn ninka caalimka ah ee ummadda horyaalka u ah waa inuu ka fogaado wax kastoo tuhma keeni kara hadday doonto haba bannaanaato shay iska bannaan oo xalaala oo wanaagsan haddii malax lagugu qaadi karo inaad ka fogaataa waajib ah maxaa yeelay malaaxun wuxuu keenayaa cilmigaada in laga faa'iidaysan waayo dacwadaada la qaadan waayo diinkaada lagu kalsoonaan waayo fatwadaada laga cararo qadahada laga cararo waaga dambana wadaadoo dhanba la caayo la waa kuwaas sidaa way wadaaduhu soomaalida argi hebel lannu wadaaddaha waxaa qabanaysa dhaleeca iyo aan umad caamada qabanaynin waxooda yarka waa la bumbuunin maadaama ninka caalimka uu yahay dhaxalkii nebi maxamed u hayo nabigana uu matalayo diinkana uu mas-uulooga yahay caamada waa inuu ilaaliya sharaftiisa magaciisa sumcadiisa wax walboo tuma keeni karan uu ka fogaado intuu awoodi karo وcan abi الفضل cabaas بn cabdالطلب radي الlahu tacalى canhu qaal shahidtu maca rasuuli الlah rasuulka waxaan kala qayb galay yowma xunaynin maalinka xunayn dagaalka xunayn sanadka sideed jirda bacda fatxi maka yaan ka qayb galay falazimtu ana wa abu sufyaan aniga iyo abu husman ibn xaari ibn cabdilmualib ninka shaacirka gabayaaga ah ee nabiga aad u dhibay waagii aad soo gebi jiray waagii dambena markuu islaamay aad iyo aad loogu baxsaday nin qiimo badan buu noqday falazimtu ana aniga cabaasa cabaas oday aad u qiimo badan oo nabiga aad u jecel buu ahaa fii jaahiliyatin waa islaam weligii mecda kagama tegin habeenkii baycat alcaqaba aluulaa baycat alcaqaba aaniya isagoo gaaloo mushrika ayuu nabiga la fadhiyey oo ansaaray nabi maxamed waa wiilkaayagii weligii wax saa u fiiriya ma jira awogii baa soo koriyey adeerkii baa garab taagan nafya maal u quuday maanta annagaa u joogna nabad buu ku joogaa haddaad maanta qaadaan ood ballanka oofin kartaan waxba kama qabno haddii laakiin berri markay hawshu cuslaato oo qurayshii carab iskuukiin tagto oo lidinku goobto aad caadhihi doontaan wiilkayagana meecdaa dhigi doontaan hadduu nabad qaba noo daaya qaabku xataa u hadlay hawshu u adkeeyey nabigu ilaa ugu yarkaada baasha halkaa gaadhsiin maya carabana ka aqaanay iisug buuraan kala baxnay nabi allow oday aad u qiimo badan buu ahaa fi اljaahiliya wاlislaam nin nabigu aad u jecel nabiguna waa jeclaa wuu ku faani jiray nin dheeroo quruxsan buu ahaa waa cabdilmuطalib aabbihii og ninka ogu ekaa aabbihii buu ahaa baa la yidhaahdaa marka maalinkii khaybar intii war beenaan la soo gudbiye l nebi maxamed waa jabay ciidankiisii waa jabay waa la qabtay haddana warkii warrano loo keenay farxidduu farxay addoonku u sheegay buu xoreeyey nabigu inuu guulaysta safiyana gacan ku dhigay kufaaru quraysh ka daayey yuhuud iyo reer khatafaanna magdheer isku dhaxleen haa xor baa tahay buu idhi nabigu waa jabayna fadhigii ka kici waaye wuu habsoomo istaaga waayeba isku dhexdaatay nin nabiga aad u jecel buu nabiguna waa jeclaa meeshan la kala cararay ee la jabay ad nabiga garab taagan yahay cabdcabaas wabitaali ruux fuley laa gabar walaa dumar kuma jirin qoys imtixaanan bay ahaayeen ay qurayshu taqaano labiyo toban dumar ah iyo toban ragu cabdimdal ka tegay baa la sheegaa wadaadana waaba ka badanya ragga labiyo toban ka dhigaanba labaatan iyo afartaa ruuxoo dhal iyo wixii ka farcamay nin xushooda kuma jirin iyo gabarh xushoodta xushoodka midaad fahanteen fulaynimadii marka fulayn laguu qarana heblow yar xushooda lagu leehay falazimtu ana anigaa nabiga laazimo garab istaagay iyo abu sufyaan ibnu xaari ibn cabdilmuطalib rasuul allahi baanu laazinay falam nufaariqu dagaalka xunayn maanan ka ag dhaqaaqin warasuul ullahi calaa nabiguna wuxuu saaraa maalinka iyada baal lahu u ahatay baydaaca duldul loodhan jiray falama iltaqa almuslimuuna wاlmushrikuun muslimiintii gaalada markay isheleen walla almuslimuuna mudbiriina muslimiintii baa dhabarka jeediya iyagoo cararaya fatafiqa rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu gudagalay mushrikiintu marka mushrikiinta maalinka nabigu ay muslimiinta isheleen kuwo cusub ahaayeen ragga hore carbeed ee muslimiintu dagaalamay niman seefe iyo warma ku dagaalama iyo guluf iyo farday ahaayeen nimankan ree hawaasine maalinka allay salay niman rumaada oo ganata ah oo gabraarta oo indhaha isdabadhiga oo shiish wadnaha ku kala goyn bay ahaayeen saxaabadu fardihii kicinhayo leeb iyo cafan qaansi iyo waran iyo la ordahaya umbay risaas miin gara kaga dhigeen roob bay kaga dhigeen oo saddex jaha kaga soo dhacday xagga kaga soo dhacday xaggana waa kaga keeneen dhankana way kaga timid meel laagay u galeen oo faraq gol ay u galeen markaasaa la jabay waxaana marka cararka bilaabay niman gaalo ahay oo iska soo raacay oo quraysh u badnaa iska soo raacay muslimiintan weliba islaamin iyo nimankii dulaqada ahaa ee fatxu maka ku islaamay islaamka ku cusbaayeen baashuba iimaanku weli u si fiican uusa u degin kuwaasaa bilaabay inta kalena way ku darmadeen dad yar baa nabiga ku soo haray warasuulu llahi sal lay slam rasuulkeennu calaa baqlatin uu saaran lahu u ahaatay baydaa'a cado duldul la odhan jiray falama iltaqa almuslimuuna wاlmushrikuuna markay kulmeen wala lmuslimuuna mudbiriin iyma dhigahayo faqadaas iyma qoro hmm? matniga saxda kuma qoro riwaayada aan ka goynta yaa saxan <clears throat> cafwan wuxuu idhi fadafiqa rasuul rasuulka wuxuu guda galay yarkudu baqlatahu baqashiisa inuu cirbinayo caydhinayo xaggee ku caydhinaya qibala alkufaari xagga gaalada ninka mas-uulka waxaa laga rabaa markay muslimiintu baqdaan inuu asagu u horeeyo oo hogaamiyo oo uu tusa dhiiranaanta iyo geesnimada uu tuso wa ana aniguna cabaasa aakhidun bilijaani baklati rasuulilah rasuulka ilaahay baqashiisii xakamaheedii baan hayaayo akufu aan celinay iraadata anlaa tusrica anoo doonaya inaysan degdegin oysan gaalada nabiga oola gelin oon mecda nabiga lagu junjuunsanin baan aniguna celinhaya wa abuu sufyaan asaguna muxuu qabtay aakhidun birikaabi rasuulilah koorihii nabigu hayaa iyo kabaalladii saysan nabiga usan ooga dhicin baashan ordays ilan waa meel la baqanhayo ciidankii baqanayabaa saa u dhaafaya gaalidabaa soo yaacaysa baqashu hadday booddo nabigu waa ka faniini karaa asna wuxuu hayaa koorihii kabaalladii ku dheggan yahay cabbaasna liijaankii xakimi buu hayaa faqaala rasuulula rasuulka wuxuu ay cabbaas ayadu waa xarfu nidaai yaa cabbaas cabbaasow naadi asxaaba samura ma la kala baxay nabigu waa kala yaqaana dadka dadkii muslimiinta nabiga raacay muhaajiriin ansaar baa yaa u dhiiranaa ansaarna qoys reer banulkhasraj ah oo reer banulxaaris la yidhaahdo yay carabi ka samirtay oo la yaqaanaa marka nin si ba'an u dagaalamaya la arko waxaa la odhan jiray reer banulxaaris baa raggii baycatu ridwaan galayna ayagaa u badnaa nabigu markuu u yeedhahayaa innahum subrun cinda alxarbi baa la yidhahdaa waa nimanaan dhaqaaqinoo dul qaata markay baashu kullaato fiini way abtirsataa buui geesinimana way abtirsataa markaad guursanaysa gabadh fiicanoo aabbeheedna geesi ah awowgeedna birjeex ah raadso quruxsan oon ku haynin meecday kaaga carari waagi dambe haddii kale intii la soo dilo maalin kasta umbaa lagu dhigi carruur hebel baa i hebel baa meesha i istaagay aabbo madagaal baad ku jir weliga adugu markaa way isfiicanta wax loo baahan yahay wy ah, magta iska bixi magta iska bixi ya ritaan doola dhihin baa iyo wiilaan daala dhihin midna abdan ma leh mahmaadaanadii ma taqaanid mi adugu ritugu markuu yaryaha waa in la celceliyo dooda lagu hayo oo u buubo wax jajabiyo oo geela madaxa kaga fadhiisto oo looda dhex boodo marqasha laayo waagaa dambe fiican buu noqonaya oo awrta iska celiya oo fir wanaagsan ka taga wiilkana markuu yeeya waa in daada lagu hayo miduu dakro miduu madaxa qabto bakeeri u jabiyo miduu cunaha ku dhago hadhow baa loo baxsan gaaladu cadowgu iska celin gaala tiiriyuu noqonaya gaala riixi hadda islaan xaggiisa u diri naadi igu dhawaa asxaaba samura nimankii quraca igu dhawaaq samuradu waa geedkii maalinka nabigu beecada uu ku qaaday geed quraca oo yar ama gabal waxaad ku tiraadaba oo tincas oo nabigu hoos fadhiya oo qoraxdu ka hadhsanayay markuu saxaabada axdiga la gelayay geedkaasaa loo jeedaa asxaaba samura igu dhawaaq qaal cabaas wuxuu yidhi qaala wuxuu wa kaana rajulan sayita qaal cabaasta waa khata raawi waxsaa odhanaya wa kaana cabaas wuxuu ahaa rajulan sayitan nin cod dheer buha cod markuu meel taaga ka dhawaaqa cabaas sideed kilomitr ba dhawaqiis laga maqli jiray baa layidhi sideed mayl sideed mayl waabaa labaiyo toban kilomitr sideed mayl maylkii waa hal kilomitr bar wey yaa laga maqli jiray qowyaha qaarkood markuu fuula mako oo uu rabo inuu ruux u dhawaaqo ruux maka bartankeeda joogo kacbaduu dhawaaqi jiray markaasa lix kilomitr dhawaqiis laga maqli jiray ruux dhawaqaasu dhawqa cabaas nin adoo dheer buu ahaa oo ilaahay awood siiyey faqultu waxaan idhi biaclaa sawti dhawqayga u seeraray codkaygu dheeraa waxaan ku idhi ayna asxaabu samura carurku ma maxay awa nimankii geedka axdiga beecada ku galay fawallaahi allahn ku dhaartay lakaanna cadfatahum buui isma jiirkooda waxaad mooddaa xiina samicuu markay maqleen sawti dhawaqayga cadfata albaqari neefka loodaa suu ugu laabto calaa awlaada hooyadeed ee carruurteeda cafwan wax ka weyrax kuu lo ma jiro hadda loogiisida iyo baashan la yidhahda caalweynta ee farabadane qulqusha sumayda arag ilmaheeda markuu libax qabto ama shabeel uu ku boodo caacd u dha soomai wax walboo jira kii sooma way dagaalami labadii kaloo carartay hooyadu way sooma geeskay gelin meeayadina meesha lagu diliy mararka qaarkood ilmihina ugu baxsan wax ka dhiiran neef lo ah oo ilmihiisii laga dhawaajiyey ma wuu ku matlaya saxaabigu markaa saxaabadiisa isusoo majiireen fawalahi alla aan ku dhaartay lakaana cadfatahum ismajiirka soo noqodkooda ay soo noqdeen xiina samicuu markay maleen sawti dhawaqayga waxaad mooddaa cadfata albaqari loodu say isu laabtay isu majiirto calaa awlaada ubadkeedii marka dhibaata loo geysto faqaaluu waxay dhaheen labayka labayka ku ajiibna ku ajiibna waa issoo majireen raggii asxaabu samra oo dhowr boqol ahaa marka asxaabu samura gooni marka la yihahdo kun iyo dhowr boqol bay ahayn laakiin ragga socday maysan ku dhammaystireen kulligood wada ahayn rag ka hadhay oo meelo kale nabigu u diray fakhtataluu waa dagaalameen walkufaar iy gaaladii baa dagaalameen fooda la isgeliyey markay halkaa marayso saxaabadii muhaajiriinna waa noqdeen oo asxaabu samur ay ku jiraan ansaarna waa laabatay haddana waxaa la rabaa habar wacashada hoos bay u degtay ansaar baa isxaraabinaysa muslimiinta muhaajiriinba waxay leeyihiin war ansaarey waa ka badnaaye wdacwatu habarwacashadiina fi lansaari yaquuluuna yaa macshar alansaar dacwadii habarwacashadii la war hebelow war magacin dagaalama wargaala iska dhacsha ansaar bay ku soo ururtay muhaajiriin waa dad yar bayba iska ahay ansaar baa dee dhowr kun ahay yaquuluuna waxay lahay yaa macshar alansaar yaa macshar uma qasurat dacwa dhawaqi iyo baaqi amarwashadii way gaabatayoo waxay ku gaabatay calaa bayn xaari ibnu khasi qoyskan idiin sheegay weyahad oo qoyskii amiirku u ahaa sacd ibnu cubaada ee saxaabadu badankood ay ka dhasheen iyo qaylada waxaa lagu gooniyey lagu gaabiyey calaa bayn xaari ibnu اlkhasraj fa nadara rasuulullah maxaa loogu dadka waa ka dhiiranaayeen waana ka badnaayeen niman landheero isnacay bay xaggana dagaal yahana oo la yaqaan fanadar rasuul rasuulka wuxuu eegay wuhu calaa baklatii asagoo baqashiisan duldul ahayd ayuu nabigu eegay kal mutataawili sida asagoo qooraansanaya calayha cala albaqla cafwan ilaa qitaalihim dagaalkoodu fiirinaya say u dagaalama ansaar reer bani alxaaris muhaajiriin raggii soo laabta waxay dhigayaan iyo gaalu nabigu fiirinaya markuu arkay sida fooda laisu gashay iyo baashu hadda inay bilaabatayba haadaa nabigu wuxuu ihi xilkani waxaa weeye xiina xamiy alwaiisu ay xamiy alqitaal waiisku waa xarbigii dagaalka xikmadan iyo faqradan halku dhagaa nabiga loogama horaynin baa la yidhi ilaah baa carabkiisa maalinkaa kusoo tuuray xiina xamiya alwatiis waa xilliguu u kullaaday dagaalku dagaalku hadduu kullaaday wixii hore carar ahaa wuxuu iska ahaa baqafoley buu ahaaye haddaa la yshayaa reer baaxaarad mar hadday soo laabtaan oy ansaar garab joogto muhaajiriinna galaanna gaal wuu jabbu nabigu kule ku sheegaaya uma akhada rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu qaaday xasayaatin qururax buu qaaday fa bihinna wuxuu ku saydhay wujuuha alkufaari gaalada wejigooda ku saydhay riwaayada muslim uma qabada qabdatan ukhra min turaabi اlardi uma istaqbala biha wujuuhan faqaala shaahat اlwujuuh mar labaad buu nabigu qaaday markaasuu ku saydhay wuxuu wejigiina haadaha ku xaarto gaaladii buu ku jeedaa shaahat اlwujuuh ay qubixat اlwujuuh wixii ka dhacay hadeed uma qaala wuxuu nabigu ku saydhay inhazamu waa jabeen warabbi muxammadin muxamed rabbigii baan ku dhaartay way jabeen fadahabtu waxaan doonay buuhi anduru inaan eego faida alqitaalu calaa hiati fi ma ara waa daqiiq sayidina cabaas wuxuu fadahabtu waxaan doonay markuu nabigu yidhi inhazamuu warabbi اlkacba warabbi muxamadi way jabeen muxamed rabbigii baan ku dhaartaye yaa waxay naftaydu is yidhi bal nabigu waa ka dhaartaye gaalada bal waxa ku dhacay fadahabtu waxaan doonay anduru inaan fiiriyo faida alqitaalu waan fiiriyo weeye faida alqitaalu dagaalkiibaba calaa hayati siduu u kulaaba u kuliya waaba laismari la'yahay gaaladina way soo calal dhigteen muslimiintuna waa dhaqaajin la'yahay fii ma araa sida aniga isha il aragayga ah nabigu xaqiiquu arkaa laakiin cabaas ilkoraad buu ku dhuftay fawallah allaan ku dhaartay maa huwa arrinkumaba ahayn ilaa an ramaahum nabigu inuu ku sayday bixasayaati quruurixiisi famaa ziltu araa xaddahum kaliilan wa amrahum mudbira xilliguu nabigu ciiddii sayday wixii ka dembeeyey nimanka waanu sii jabahayaan way sii tira dhigahayaan oon sii cararayaan bur ziltu kama zuulin araa inaan arkahayo xaddahum awooddoodii carcartoodii kaliilan inuu sii daciifayo ay daciifan wa amrahum dagaalkoodina mudbira mid daba jeeda uu yahay oo niman baqa u diyaargaroobe waad garanahad ciidama ku jabo waa la isfahmahayaan rawaahu muslim alwatiisu atannuur watiisku asalkiisu waxaa layaha foornada dabka a ah la yidhahdaa laakiin hadda loo jeedaa dagaalkii baa kullaaday wa macnaahu waxaa weye ishtadat ilxarbu dagaalkii baa adkaaday waa kullaaday wqowlu hi xadahumna huwa bilxaa muhmalati ay basahum itaalkoodii iyo xarbahoodii wey idan maxalushaahidku marka waxaa weeye sidaasaa dadku loo kala yaqaanay tanna waa maxay waa manqaba min manaaqibi اlcabaas wabni akhiihi oo ah abi sufyaan ibn xaari bn cabdilib iyo nabigu shajaacadiisii geesinimadkiisii iyo mucjiza nabiga karaamaad mucjiz mucjizaadkii cara la saydha nimanka ku jabeen ayagoon weli jabin nabigu waa jabeen waa ogya waa loo sii sheegay iyo ballanka la qaaday inaad oofiso haddaad farganaxdo xoogow weysadu kaa jabtood mar aad kufto waxaa la doonayaa inaad dib u cifatood kacdo waxaa kaloo ku jira meesha huruurkii ismahadintu khatartay leedahay wayowma xunaynin id cajabatkum katratukum falam tuqni cankum shayan wadaaqat calaykum ardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin ayagaa yidhi saxaabadu maanta dhowr badnidooda la yaabeen ciidanka dhowr iyo tobanlabiyo tobankun toban kun oo ciidan ah waxay maanta walle ninkii foodana geli malagii baa galay iyagoo yar boqol ah oo ka yar oo dhowr boqola ah bay dhowr kun fooda gelin jireen oo ilahay u gargaari jireen waxay jireen marka haddaad maanta intaba la ekaatee wax walba waad leefaysaa waxaa la tusay marka inaysan baashu ahayn tire eh ay tahay tayo oo iimaan iyo tala saarashoah waxaa kaloo ku jira ruuxa islaamkiisu iyo waxtarka muslimiintu inaysan isku xidhnayn hadda adoo islaami baad muslimiin baad waxtaraysaa odayga abu sufyaan bni xarbi ah caf abu sufyaan bni xarbi cabdialib wuxuu muslim yahay dhowr bilood dhowr bilood madaxdhib wuxuu bil ma dhanaba ilan qubayla fatxi makuba islaamay marka hawshu waxaa weeye tayadaada iyo macdankaadu yuu ku xidhan yahay iimaanka markaa ku galee wakhti dheer ooma baahnid haddii rabbi hidaaya towfiiq doono saxaaratu muusa fii laxdatin bay isu bedeleen ducaad ila alkufri bay ahaayeen isla markiiba isu bedeleen ducaad ila alislaami watawxiid oo ay shiddo kastay dhib walba u wejidhigahayo mxuu aha fooda gelinaya marka tarbiya iyo tasfiya haddaad maqasho waa hawl rabo ummadda in lagu rogo wey minana hore u warkii iska dheh can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala rasul sal lay slam ya ayuha nnaas dadow in allaha ayib ilahi waa wanaagsan yahay dhan walba laa yaqbalu ma aqbalo ma yeel ilaa ayiban camal wanaagsanoo xalaala ah, hadduu mucaamalo iyo hadday salaad tahayna sunnada iyo sharciga waafaqsan wa in allaha amara almuminiin ilahi wuxuu faray muminiinta bima amara bihi mursaliin wixii ambiye la faray baa la faray dadka raace rumeeyana qaal اllahu tabaaraka wa tacaala ya ayuha اrusulu kuluu min aطayibaati wacmaluu saalixa rusulay shayga wanaagsanee xalaasha wax ka cuna camal wanaagsan iyo cibaado subana la imaada wa qaala tacala intaana muslimiinta u taalla wa qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati ma razaqnaakum haddii sidaa rusul laga yidhi intii raacday rumaysanay sidana laga yidhi waxaa la yidhi kuluu min ayibaati ma razaqnaakum waxaan idin siinay ku irsaaqnay kiisa wanaagsan cunoo isticmaala lianna risqigu min xayu sharci walistilaax xalaalla waa noqdaa xaaraamna waa noqdaa wax walbo makhluuqa lagu calfoo la siiyo ayaa risqi la yidhaahdaa sawaban kaana xaraaman aw xalaalan cala madhabi salafi saalix cala madhab ahlisunna marka risqigana midka xalaasha ka cunaa la yidhi uma dakar nabigu wuxuu sheegay arajula ninbuu ka sheegay yutiilu dheeranay asafara socdaalka safar dheer soo maray ashcafa basaas leh aqbara boodhaysan yamuddu yadahi ila asamaa gacmihiisa cirka u taagaya yaa rabbi yaa rabbina leh wayaquulu yaa rabbi yaa rabbi uma dakara arajula yaa rabbi yaa rabbi hadduu addoonku ku celceliyo saddex jeer ducada waa laga aqbala axaadiis baa ku timid asaalatan wamaطcamu wuxuu cuna quuta xaraamun weeye wamashrabu wuxuu cabana xaraamun xaraam malbasu wuxuu xidhana xaraamun waqudiya waxaaba lagu soo abayo lagu soo korshay bilxaraami baa lagu soo tarbiyeyey faanaa yustajaabu lidalika see looga ajiibaya ninka noocaasa ninka rawaahu muslim ninkan wuxuu isku darsaday dhowr sabab oo haddii cudurkan aad ka badbaado ducada lagu aqbalo kow waa musaafir diintuna waxay noo sheegtay dadka ducadoo la aqbalo musaafirka kow ka ah waxaa kaloo ku jira ashcata aqbara okey nabigu calayh isalaat wasalaam ruba ashcata aqbara waxaa badan nin booraysan oo basaasan albaabada aan laga furaynin low aqsama cala allahi la abara sadaadada ka muuqata diifta ka muuqata iyo jabista kugu taalla iyo rafaadkaasi wuxuu keenaa inta badan in alla ku naxariisto waa qodob labaad qodobka saddexaad gacmahoo la taago ya rabbi la yidhaahdo ilaahay addoonka gacmaha u taaga wuu ka xishoodaa in اllaha xayiyun kariimu yastaxyi min alcabdi an yamuda yadayhi ilayhi fayaruddahu khaa'iba fii riwaaya fayaruddahu sifra lyadayn ilaahay waa xishood badan yahay waana gob wuxuu ka xishoodaa addoonkiis yaa rab intuu yidhaahdo gacmihiisoo mara inuu soo celiyo addoon gacmihii buu taagay waa musaafir sadaadiiyo rafaad baa ka muuqda intaaba wuxuu mutaa in loogu naxariisto laakiin maxaa aafeeyey xaaraan quudasho xaaraantiibaad yuu quutay uu xidhay caruurta buu ku aafeeyey asaga lagu soo koriyey marka waa qurub nijaasa weeye ducadiisu socon mayso ribaad maanta dhan quwaaxaysaan iyo xaaraan iyo khayaano iyo kishi iyo ganacsiaan waxba ka jirinoo been ah oo artificial ah oo indhaha la ysqabanayo oo khayaano iyo been ku dhisan markaas waxaad doonaysaa in wax laydinka aqbalo iska ilaaliya hawsha iyada ninki doonaya duca laga aqbalo agabkeeda ha laga helo rawaahu muslim wa canhu qaala qaala rasul sal lay slam alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex ilahay aakhira lama hadlo hadal naxariiseed in badan baynu soo marray xadiidka waynu soo marray walaa yusakiihim ma tahiro dembigoodi ma dhaafo walaa yanduru ilayhim mana eego il naxariisad kuma fiirsho walahum cadaabun aliimun cadaab kulula waa leeyihiin shaykhun waa yeel weeye zaana xaggana zinaysanayo dhilannimo iyo waxaa la wareegaya waa waaye waayeel inuu tiro dhigaa rabaaye xaggee la malabsanhayaa waa mid caabaysan waa nin caafaysanoo kharibay shaydaan baa wa melikun boqor kadaabun been badan boqorna maxaa been ku kalifaya asagu dadkan kale beenta dambayba ka leeyihiinoo duruuf baa ku kalifaysa mararka qaarkoode aan waxba ka jirin laakiin ninka boqorka wuxuu awoodaa waxaa waan yeeli waxaa la yeeli maayo waa lagu siin lagu siin maayo wax laga qaadi karana ma jiro ciidankiisaba wadnaha feeraha kaa gelinbu haddaad isku hasho marka been maxaa ku kalifay dunximo wuu hilib xun yahay boqor been sheegaya dan ooma geynina waa dunxumaa ku jirta nabigu in ilah alayh salaat wasalaam waa yeel marka zina ka daba wareegana xumaan diineed iyo iimaan xumuu qabaawe iyo duunxumo wa caa'ilun ay faqiir mustakbirun isla wey xuu ku kibri dabadiisii baa bannaane kan xooguu xoolo hayst waxaa ismoodo kalaa in alinsaan layaaa an ra'aahu istana ha noqoto laakiin adugu adaabaad dawarsan hayee maxaabaad meesha ku haysa rawaahu muslim alcaayil اlfaqiir saddexdaa cudur iskayani zinadu sideeday u xun oo beentu sideeday u xun oo kibirku sidiisu u liitaa laakiin saddexdana ku sii daran yahay dunuubtu way kala daran wa canhu qaala rasul sal slam sayxaanu wajayxaanu wاlfuraatu wاnniilu kullu min anhaari اljanna sayxaan sayxuunna waa la yidhaahdaa wajayxaan webiga jayxuunna waa la yidhaahdaa iyo wlfuraat webiga furaad la yidhahdo iyo wniil webi niil la yidhaahdo kullun afartuba min anhaari اljanna jannada wabiyaasheeda ka mid yihiin xadiidkan macnaha looga jeedo iyo webiyaashu say jannada oga yimaadeen iyo say uga tirsan yihiin waxaan kusoo fafaahiyey kitaabu liman min saxiix muslim markaan xadiidkan alfuraat waniilu min anhaar اljanna ow yakhruja min aljanna aynu sharxaynay rawaahu muslim niil iyo furaad waa taqaanaan meesha ku yaalaan niil iyo furaad xaggan waxay ka yimaadaan dhulkan turkiya ka yimaadaan ciraaq bayna marana waa taqaanaan furaad asagu waa wuxuu ka yimaadaa xagga turkiga wuxuuna dhex dhulkan ciraaq buu dhexmaraa ilaa shaam ilaa uu badda ku daro waa webi aad u weyn niil isagu soo buurahan xabashe ayuu ka dilaacaa xagga suudaan buu maraa ilaa masar maro oo badda cas uu ku daro isna waa taqaanaa waxaa inoo hadhay sayxaan iyo sayxuun iyo jayxuun ama sayxaan iyo jayxuun waa webi aad u weyn wuxuu ka dilaacaa meel udhaxaysa meel u dhow bakistan buu ka dilaacaa wuxuu dhex maraa saddex dal buu dhex maraa afghanistan usbakistan iyo tajistan saddexdaa dal buu maraa meeshuu ka soo dilaac ilaa ku shubo uu meelaha kale kaga daro waa laba kun buu socdaa gobi aad dheer weeye laba kun buu socdaa saddexdaa dal baana uu dhex afghanistan iyo usbakistan iyo tajistan sayxuuna asagu waa ka dherya kale asaguna buu socdaa waa dheeryahay dhulalkan uu dhex mara khasrikhstan iyo kazakhistan iyo usbekistan jumhuriyaadka ka soo ruushka islaamiga ah iyuu dhex labaduba dhul islaam bay maraan afarta webiba afarta webiba furaad iyo niilla hadday doonaan meel fogoo gaalabaha ka soo dilaaceene eh. inta badan waxa isticmaalaya dhex waa muslimiin kazakhistan iyo kazakhistan iyo uzbekistan waa dal muslimiin oo dhulka bukhaari iyo tirmidi ay ka soo jeedeen wey afghanistanna he oo dhulka abu daawuud ka soo jeedo wey oo dhulka muslimiin cabdiraxmaan bin samuraba qabtayba haddana dhul islaam wey dajistanna waa dhul muslimiin uzbekistanna tirmida waa ku dhashayba magaalada tirmid hadda bartamaha dalka ku taalla isagaaba ku xabaalan afarta webiba dhul islaam bay maraan labadan jayxuun iyo sayxuun waxay ka dilacaan dhulislaam dhulislaam bayna ku dhammaadaan labadan eh, waxaa iisu hadhay eh, furaad iyo niil furaad dhulislaam buu ka dilacaa dhulislaam buuna ku dhammaadaa maxaa ku yimid niilun baa laisku haystaa niilna hadabada uu ka dilaaco ee eh, hadda ka shubme ee uu ka dilaaco asalkoo muslim baa ka talin jiray ayagaana lahaan jiray ilaa amminkan islaamka baaqi buu ku yahay qoyska degana boqolkiiba konton waa muslimiin waxaano dhan waad aragtaa muslimiinta si walbo loogu duulanya labada afar taawabi aaggooda waa laga dhaqaajin laaya ama shuuxiye timaado ama baydan ha iswaa odayga ah, waa laga dhaqaajin laaya say webiyaashan jannada oga yimaadeenna kitaab limaan baan ku faahfaahiyay rawa um, muslim alla fiiriya isaga wacanhu qaala akhada rasul sal slam biyadi nabi maxamed yaa gacanta i qaabtay haddaan ahay abu hurayre faqaala wuxuu ihi allahu turbata yowma asabti abu hurayrow ilaahay wuxuu abuuray ciiddii carada maalinka sabtida ah. wa khalaqa fiiha aljibaala dhulkana wuxuu ku abuuray buuraha ku dhakabiyey yowma alaxadi maalinka axadda wa khalaqa ashajara wixii dhir iyo nagaar iyo geeda rabbi wuxuu abuuray yowma alitniin maalinka itniinta wa khalaqa almakruuha waxyaabaha la dhibsada cudurada iyo fayraska iyo waxyaabahan xanuunuhu kiciyana ywma ulaa ama dugaaga kari wuxuu xadhibo dhan iyo halaqana yowma ulaa maalin talaado abuuray talaadada soomaalida way ka cabsadaan geela ma sanceeyaan oo ragga ma taabtaan oo xataa qormaday kaa goyn mahayaan oo xataa ku gudi mahayaan way ka cararahayaan ymu naxsi ba u yaqaanaan wkhalaqa almakruuha yowma ulaa maalinka ulaadu ilahi wixii dhiba abuuray yani wixii cudura ama bakteriya ama khaladh iyo xadhiba wa khalaqa anuura iftiinka iyo ilayskan rabbi wuxuu abuuray ym ywma alarbicaa maalinka arbacada ah wa baha wuxuu ku firdhiyo ku sii daaya dhulka addawaaba waxa tukada xayawaana noola'ana yowma alkhamiisi maalinka khamiista ah. wa khalaqa aadama aadamna wuxuu abuuray bacda alcasri yowma aljumuca xadiid kale riwaayada xadiidka kamid ah wastawaa cala alcarshi yowma sabti markuu ilaahay hawsha bilaabay oo axadda hawshaa abuuray oo saa u dhammeeyey maalinka jumcada haydna istawa cala alcarsh casarkeedina aabbahen baa la abuuri doonaa wa khalaqa aadama bacda alcasr casar gadaashii buu aadam ilaahay abuuray min yowmi aljumucati oo maalinku ilahay subxana wataala carshigiisii u sare noqday fii aakhiri alkhalqi ay fii aakhiri almakhluuqaat uunkii la abuuray u dembeeyey buuna ku dhex jiray abuuna aadam fii aakhiri saacati min annahaar xilligii u dembeeyey casarka jumcaad buuna nabigu ayaa nabiga la abuuray fii ma bayna alcasri ila alleyl casarka ilaa gabalku ka dhacay inta u dhaxaysay saacadda u dambaysay baana ilaahay aabbaheen aadan abuuray rawaahu muslim idan tafsiilkaas tafsiil aad iyo aad u qiimo badan weeye ilaahay amarkii marka xilligii ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka abuurkoodii adduunyada sharaxadeeda oo dhan uu dhameeyay ee carshigiisi u sara noqday oo ilaahay cashrigiisi u kor noqday ayaa ilaahay ciid inooga dhigay uma istawaa ila alcarshi yowma aljumuca maxay inoo noqotay yowma ciidin ciidusbuuc bay inoo noqotay ciidulsbuuc bay inoo noqotay yuhuuddu marka caqiidada iyagu waxay qabaan in abuurka makhluuqaadkan la bilaabay yowma alaxad axad baa la bilaabay isniin talaado arbaco khamiis jamce meeqa weyn lix dhaha lixdaas ayuu ilaahay abuur ku dhammeeyey maalinkii sabtadu rabbi daalay oo nastay bay dhaheen iyagu marka ciidda waxay ku aadisteen sabtiday ka dhigteen mafhuumkooda caqiidadooda faasida waa maxay khalqu turbati iyo waxaa la bilaabay yowma alaxad waxaa la dhammeeyey khamiis cafwan waxaa la dhameeyey jumce sabtina ilaahay intuu daalay buu nastay yidhaahdeen tacaala allahu cama yaquuluuna culuwan kabiira ilahna wamaa masana min luquub buu idhi subxaana wa tacaala kufrigoodo kale intaad iga geyso fikratuulyahuud middaas wey fikratuulyahuud waa middaas maxaa ku yimid nasaarana fikradooda meeshii la yidhi waxaa la bilaabay Eh, axadba ay dheheen kuwan iyaguna isniin bay dheheen isniin bay dheheen kadibna waxay ciid ka dhigtaan axad qadiyadda marka nasaaradu isniin la bilaabay soomaalida qaarkood baa aaminsan saa darteed waxay dhisaanoo gabadha aqal geeyaan he yowm aliniin intooda diinta taqaana sunnada nebi maxamed iyo caaishay ka beegsadaan qolyan fikradda nasaarada ay soo guuriyaan iska ilaaliya yowm aljumuca waa maalinkii ilaahay subxaana wa tacaala carshihii uu u sara noqday makhluuqaadkana la dhameeyey fi aakhiri saaca xadiidkan wadaaddaha waxay yidhahdeen wuxuu ka hormanaya daahirkiisu eh, kitaabka qur-aanka ah ilaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa in toddoba maalmood hawshaan la waday sabti ilaa jimci waa toddobo qur-aankuna fii sittati ayaam sheegay afar maalmoodoo adduunka ah iyo laba maalmoodoo cirkiiyo howlihiisa ah lixdaasa qur-aanku sheegay xadiidkan wuxuu tilmaamaya toddobo xadiidkan wuxuu ka hor imanaya kitaabka iyo axaadiista kale iyo wadaaddaa iska lalaadshi bukhaari ka yahay caliilmadiini ka mid yahay xadiidkuna siduu muslim sheegay nasaa doortay ibnu xibbaan iyo xaakimna ay ku raaceen ayaa sax ah xadiidku waa saxiix laa cilata lahu xadiidkan wuxuu ka hadlay tafsiil khaasoo dhulka khuseeya cirba kama hadlinba qur-aanka hawshuu ka hadlay iyo axaadiid kale sheegeen waa abuurkii guud ee samaawaadka iyo min alcarshi ila alfarsh min alcarshi ila tara ku saabsanaa cir iyo dhul oo wada socda haw maa baynahum ay lixdan maalmood ahaayeen laakiin farshaxanka iyo howlaha khaaskaee dhulka khuseeya samayntiisu toddoba beri bay ahaayeen intaasuna xadiidku ka hadlay haddii lagu idhaahdo imise maalmood baad ku samaysay steedkan waxaad dhihi tusaalean oga jeedna steedkan laba sanoaan ku gabagabeeyey laba sano waxaa laga yaabaa hal guri oo ka mid ah hawshiisu inay ay qaatee laba sano iyo badh si gooni ah dhulkiibuu ka hadlay xadiikan dhulkii keliyuu ka hadlahayaa waa tafsiil khaas ah oo dhulka khuseeye maha abuurkii guud dhulku wuxuu gudagalay abuurkiisi iyo howlihiisu lixda beri ee ilaahay uu sheegay buu ku jiraa afartii maalmood buu ku jiraa laakiin asaga in farshaxankiisii wixii buuxin lahaa lagu camiro toddoba beri baa lagu qorsheeyey asagu way kala duwantaha hawshu hawl makhluuqoo dhan khusaysa iyo hawl dhulka basa iyo ciidda khusaysay kala yihiin saa darteed alimaam mucalimi kitaabkiisa alanwaar alkaashifa baxdi dheer buu ku leeyahay oo xadiidka uu ku cadday inuu saxiix yahay wax cilana uusan lahayn waa runtii wadaadkii cabdilqaadir sindi lo odhan jiray risaalu ka qoray khaasa xadiidka la yidhaahdo isaalat shubhati can xadiidi turba asna waa akhriya marka xadiidku waa sugan yahay marka tafsiilka gooniduna leeyahay abu cawaane iyo nasaa muslim iyo raggaas xadiidka xoojiya waana runtood can abi sulaymaan khaalid bin waliid radi allahu tacala canhu wax ka sheega waxay leeyihiin fikradani waa fikradii hubudeed abu hurina wuxuu ka qaatay leeyihin kacabul axbaar fikrada yahuudi iyo xadiidku iskhilaafsan yihiinba bal wuu baabiinaya xadiidku waxay yuhuud qabtay riwaayo cadcad baana yimid inuu marfuuc yahay abuure nabi maxamed baa gacanta i qabtay iina sheegay uu leeyo xadiidkan ka ah. oo weliba riwaayo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ciriga dhul wuxuu ku abuuray lix maalmood uma khalaqa turbata yowma asabti wuu kala tafsiiriyeyba hawshii guud iyo gaar ahayd buu kala qaaday gabagaba xadiidku cila ma laha u jeednaa abi sulaymaan khaalid bin waliid radi allahu taala qaal wuxuu ihi saxaabigaas laqad inqaطacat fii yadi gacantayda waxaa ku jajabo ku gogo'ay yowma mu'tata dagaalkii mu'ta maalinkeedii tiscatu asyaafin sagaal seefood boqol kun oo ciidana isla iyagoo wax yar ah kun ah, ah. seefood baan saan ugu dagaalamayay bay riiqmeen buuri seefihii ka hogee seef kale iskaga xidh ku dhufo gaal madaxii dhammaadeen sagaal sifood famaa baqiya kuma hadhin fii gacantayda ilaa saxiifatun yamaaniya seef yaman ka soo jeeda yaa maalinka adkaysatay buuri seefaha yaman laga keeno ka adkaayeen ilaa amminkan birta yamaniintu tumaan biraha ka adagta waa dowla cariiqa wey nimanku dhowr kunoo sano dowladii hadda la baaba'shay ilaa saxiifatun seef mooyeen yamaaniyatun yaman ka jeeday rawa albukhaari xidliga ciidanka dhan uu hogaaminayo ee muslimiintu badbaadinayo ee nabiguna uu asagoo mimbarkiisa saara u yidhi sayfun min suyuufillaahi baa muslimiintii laba bilood buu muslim yahay samoola socotaan bayna khaybara wa fatxi makuu islaamay khan mawliid dagaalka mu'tana wuxuu dhacay qabla fatxi makuu dhacay laba bilood keliyuu muslim yahay xilligaa dagaalka intaan la eggelayo ee gaalada intaa dhan uu fooda gelinayo ee sagaal seefood ay dhammaanayaan iimaanku haddii ilaahay qalbigaada geliyo oo yaqiin aad hesho ooma baahnid wakhti badan ilaahay baa towfiiqda iska leh soddon sanaa tarbiya tasweel idinku wada arbaciin wax idinka soo socdaana ma jiro meelaad u socotaanna ma garanayn وعن عم عاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم hadduu ninka xaakimka u xukumo waa ficilka la ilaaqo loo jeedo iraadadii in badan baynu soo maray wa ilaaqu اlficli ma min baabi ilaaq اlficli wairaadati cafwan waxaa loo jeeda iraadadii waxaan la idlaaqay ficilkii saasaan rabaa idaa xakama alxaakim idaa araada alxukma waa laga rabaa xaakimku hadduu doono inuu xukumo fajtaada uu dadaalo uma asaaba xaqa ku habsado falahu ajan laba ajir buu leeyahay maxaa yeelay isaabadii miya isaabaduu xaqa asiibay ummadda uu ku kaalmayaqa markaad asiibto muslimkii lahaabaad ku kaalmaynaysa madluumkii baad ugu gargaaraysa waayo caanatu hayri cala alxaqi ajir buu ku helay dadaalka uu bixiyey masalada uu baadhay ee wakhtiga uu bixiyeen ajir buu ka helayaa ama waafajintu alla iskale aduu shul kuma lihi falahu ajraan waidaa xakama hadduu doono inuu xugum rido oo wajtahada uu dadaalo xaqi uu baadho faaqhdaa uu seego uu gafo uu la heli waayo falahu ajrun waaxidun hal ajr buu le waa maxay waa ajru ijtihaad dadaalkuu dadaalay ee xaqa uu raadiyey ee waxba uusan dadaal la hadhin baa laga ajir siinaya amaa gafkii uu gafay waa marfuuc looma haysto ajrin looga qori maayo muttafaqun calayh alimaam nawowi aan iskadi waan ka tagahayaa markuu halkan maray wuxuu sooga ijmaac lmuslimiin ma aha ijmaac lculamaa ma aha ijmaac lmuslimiin muslimiintu waxay isku raaceen daari iyo dabo idaylkood waxay ka wada socdaan xadiidkaani waxaa loo shardhiyaa oo loo jeedaa nin saddex laga helay akhriya sharxiisa muslim culamado dhanna saasay qabaan shaafici baa umka soo goriya ijmaaca ibnu mundir baa soo goriya fi lawsat khadaabi baa soo goriya fi macaalim الsunan khilaaf ma laha masalada iyada ah kow ninka xukumaya qaadiga waxaa shardi ah ahliya in laga helo shuruud اlmujtahid nin diinta aqoon u le waa inuu yahay kitaabka rabbiga iyo sunnada yaqaana qiyaaska jeligaa garanaya aahaaru الصaxaaba yaqaana ma اhtalafa fiihi الnaasu wama ajmacuu calayhi inuu garanayo caalim isnacay waa inuu yahay inaad adoo sakaraad oon safini weli kuu bixin aad tiraa waxbaan ijtihaadahaya mamnuuc maa yasiir waxba lagaa dhegaysan maayo macduur ma tigid naar baad ku gelaysaa kow ahliyatuhe ahliyat اlxaakim waa inaad ahal u tahay masaladan ayadaa shardiga labaad shaygaad xukumaysay meeshaad baadhaysa aad ka ijtihaadayso waxaa loo yaqaan almujtahadu fiihi waa inuu yahay mas'alo ijtihaadi ah oon daliil cad lahayn waa waa inaad ahal u tahay ood aqoonteedii leedahay meeshuna ay aqbasho masaladuna ay tahay masalo lagu ijtihaadi karo daliil cad aan lahayn kitaabka rabbiga uusan faahfaahinin sunnadu aysan qaadadhigin ijmaac uusan ku guntamin mas'ala nadariya ijtihaadiya waa inay tahay shardiga saddexaad waa inaad dadaal bixiso aqoon baan leeahay maslada ii keenaa waa saaisaa wadmada baadhine sunnad baadha ah. masalada aad daba gasho inta tabartaada ah kutubta rogto caqligaada aad tuujiso dhibciso fikirkaada fahamkaada diineed kaalmaysato indhaha isdaba dhigto wakhti bixisaa rabaa albaxu walijtihaad almujtahadu fiihi iyo mujtahidoo ahal u ah saddexdaas rugn mid ka mid ah la waaye macduur ma tihid biijmac almuslimiin hadday hawl gaalnimo tani naar baad ku gelaysa waa ku gaaloobaysa ay gaalnimo hawshaa keento hadday dembi keentana dembigeeda waad leedahay haddaad xadiidka soo qaadato waa muta'awil wuu ijtihaaday ha isku dhihin meelaan ijtihaad aqbalin ay ka caagan tahay وcan caaشha radi allahu tacaalى canha ana النbi sal slam qaala alxuma qandhadu iyo kaarku min fayxi jahannama jahannama humraheedu ka yimaadaaye fabriduuha bilmaai biyo iskaga qaboojiya muttafaqun calayh biyo iskaga qaboojiya fabriduuha bilma alxuma qandhada iyo kaarka badan min fayxi jahanama jahanama neefsigeeda wakinagii soo maray jahanama marka iscuntay baa ilaahay bay bariday waxay tii allah waa isbaabi'iyey sii dheh ilahy wuxuu u fasaxay in xilliga qababahana ay mar loo dhammaado xilliga qoraxeedkana ay mar neefsato koyl baa loo dhammaadaa xilligaa qoraxeedkii qoraxdu kulushahay qandhooyinka iyo fayraska ka yimaada ee bakteriya ka kacda kulaylkaasi waxaa lagu daaweeyaa biyaha qabow xilliga qabobaha ma ah wuxuu khaas ku yahay xanuunka ka yimaada kulaylka xilliga kulaylaha qandhooyinka yimaada biyaha lagu qaboojiya faabruduha bilmaa nimanna waxay dhaheen xijaaz iyo meelaha kulbay gooni ku tahay maye xilliga kuylay gooni ku tahay qandhooyinka badankood biyaha qabow daaway u yihiin xadiidka intay fahmeen gaaladu hadda adoo sakarada dhakhtar reer yurub ama reer u tegey biyo cab war bandhols maaya biyo cab balba waayaha qandhada iyo jabi aday kuu taalla litir biyo soco biyuhu marka waa daawa meel kastay galaan reemiyigu xataa way yaqaanaan markay meel qaliil la degaan o kanaacadu cunto aroorta ay biyo gelayaan webigay tiimbanayan garbooyinkay gelahayaan qaban mayso mariidka kanaacaduna qaban maayay ku leeyihiin mariid maxaa ka dhasha sun iyo qandhaa ka dhalaata soo xadiidku nabiga kuu sheegay sidiisa wey ee cudurro yararo waxaa jira biyuhu qabow mararka ay khatar ku yihiin waa sida malabka oo kale hadi malabka badankii waa daweeyaa kuwa eedana way jiraan qaacidu marka waa qaacida akhlabiya xabasuudada aad loo ammaanay xawnno eedaa jira xawnuhu iskood ooma eedaana adaa curdo kalaad qabtaa kuwaasaa dhibka keenaya haddii laakiin hawsha biyo iyo xabasooda keliya loo baahnaa keliya aad qabto waad ku caafimaadi laakiin adbaa ruujima hore kugu horeysay yaad biyaha eedi doontaa iyo xabasoodada iska ilaali muttafaqun cala allah subxana wa tacala aclam